illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd cashrigaan cashrigii boqol soddon iyo saddex wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo smuday ku saabsanaa minhaaj lmuslim waxaynu ku jirnay kitaabu alfaraa'id waxaynu maraynay albaabu saadis almaadatu saadisa fi lxujbi maadada lixaad waxay ku saabsan tahay xijaab xijaabku laba qeybood buu noqon doonaa saa arki doontaa xujbu naqsi wa xujbu alxirmaan xisbu nafsi waxaa weeye qofka oo laba nasiib wax ku dhexli lahaa labada nasiibna ay kala qeyb roon yihiin markaa intii laga dhaqaajiya kii u dheefroonaa ku kale lagu la geeyo calaa sabiili miisaal waxaan soo marnay hooyadii marka maydka aanan welad u dhalay jirin welad weladkiina jirin haddii kula sugan walaalo dhowr gaarana aynan jirin inay xoolaha sulus ka qaadanayso laakiin intaas hadday jiraan maxay sulus bay qaadanaysa haddaba sulus iyo sudus waxay isugu aadan yihiin nis kolka marka hooyadii intii laga xijaabo sulus sudus la geeyo xijbu nuqsaan baa la yihaa xaqaydi unbaa la yar dhimay maayo lama fara madoobeyni sidoo kale ninka marka naagtiisu dhaclayo haddayna caruuriya waxay sii dhaleen jirin xoolaheeda nis buu qaadanayo laakiin hadday kuwaa jiraanna rubac buu qaadanayo waxid buu nuqsaan ninkii nisaa laga waday rubca la geeyey sidoo kale naagta marka ninkeedu dhinto hadduusan ninka caruur layn rubac bay qaadan lahay markuu caruur yeeshana tubun bay tagtay xujub waa midkan waa xujbu nuqsaan ka labaadna waa xirmaano qofkii goobtaba imaan idan arrimahaasaynu ka hadlaynaa labadiisii qaybana amsilaan sheegi doonaa almaadatu saadisa maadadii lixaad filxujbi reebiddii qofkaan la reebayey oo ama qeyb badan intii laga reebaa qeyb yar la baday ama mooradii iyo goobtii ama dhaxalkii dhammaantiisa laga reebay awalan tacriifuhu xujbiga tilmaantiisa alxujbu almancu reebid wey min almiiraasi dhaxalkii oo dhan layska reebo dadka wax reeba iyo dadka la reebo waa noo imaanaya aw amase min bacdihi bacdi almiiraas xoolihii oo dhan layskama reebin wax ka midaa layska reebay marka waxaad ogaatay xujbiga waa reebin qofkii dhaxalkii laga reebo wuxuu qeybsamaa dhexalkao dhanba in laga reebo iyo in qaarkiis laga reebo labada waa imaan doona alxujbu waxaa la yidhaah almancu reebi min kulli lmiiraas dhaxal dhammaantiis layska reebo aw min bacdihi bacdi almiiraas dhaxalka kulligiis ma ahe qaarkiis layska reebo ba waxaa weeye qisma alxujbi xijaabidda labadeedii qaybood xijaabidda labadeedii qaybood qaybtii xirmaanka oo qofka goobtaba laga reebayay iyo goobtii aan goobta laga reebaynin laakiin xoogaa la yarayna qisma alxujbi xaajibidda ama xijaabidda ama reebidda labadeedii qaybood kow xujbu naqsi dhimid istijaabideeda oo qofkii dhaxalkao dhanba loo diidin waa xaal laga balbalqiyey xujbu naqsi libidii xijaabkeedii walmuraadu ulajeedada bihi xujbu naqsiga loola jeeda waxaa wey naqlulwaarifi kii dhexlaayay guurintiisii min fardin laga guuriyo akhara u dheef badan ilaa fardin loo guuriyo aqala dheef yar aw min fardin laga guuriyo ilaa tacsiibi lcasanimo casabanimo aw alcagsi casabanimo inta laga guuriyo fardi loo guuriyo ay min tacasubin min tacsiibin casabanimo lagaga guuriyo ilaa fardin loo guuriyo intaasuu xisbigii ku aadanya kaas waa kii naqsiga kolkaa dadka uu ku dhaco ee naqsigaas lagu xijaabo iyo inta ku xijaabta labadaba tiradooda kow laba yay kugu imaaneen xujbu naqsi dhimidda xijaabideedii waalmuraadu ulajeedada bihi xujbu naqsi loola muraada waa naqlulwaarifi kii dhexlaayay raridiisa xaggee laga rabay min fardin farad ah laga raray agtaru dheef badan hooyo sulud laga raray oo sudus la geeyey ama zawj nis laga raray oo rubuc la geeyey ama zawjo rubuc laga raray sumun la geeyey wahaakada min fardin laga raray akhara dheef badan ilaa fardin loo raray aqala dheef yar aw min fardin farad waajibaa laga raray ilaa tacsiibin casabanimo uu hamba sugo ah qofkii loo raray aw ilcagsi casabanimaa laga raray faradnimaa loo raray ay min tacsiibin casabanimaa laga faray laga raray ilaa farad loo raray kadib waxaan u baahan nahay dadka wax xijaabo arag ah ee naqsiga wax ku xijaaba waaladiina dadka yaxjubuuna xijaabaan hayrahum iyaga kayrkood xijaabaan xujban nuqsaan xijaabideed sittatu anfaar lix qof waaladiina dadka yaxjubuuna xijaabaan hayrahum iyaga kayrkood xujba nuqsaanin dhimid xijaabideeda sittatu anfaar nafar yaar lix wahum lixdii waxa wey cali binu waa wiil uu meydka dhalay wabnu libni wiil wiilkiis kanuu lamid yahay markii la waayo wain nasala walow nasala hoos baa ha u dege oo fa yaxjubaani wiil iyo wiil wiilkiis waxay xijaabaan azawja ninkii naagta qabay hooyadooda min annisi bay ka ijaabaan haddayan jirin labadooda haddaan welad jirin walad weladkiina jirin nis buu qaadan lah min annisfi xoolaha barkooday ka ijaabaano ilaa arubuci afar meel meelay u ijaabayan nuqsaanay geliyeen misay ka wadeen kolkaa waxay gaahirsiiyeen xoolihii afar loo dhigay haddayn iyaga jirin muxuu qaadan lah xoolahoo laba isleeg laga dhigo nis qaadan iyagii hadday jireen iskiiya ka wadeen xoolihii afar qaybood laga dhigay ayaa qeyb la geeyey ila rubuci wasawja odagii baa dhintay naaftii laqabaa joogta yay xijaabaan oo min arubuci xoolaho afar meel laga dhigay meelay ka xijaabayiin ilaa sumuni xoolihii oo sideed laga dhigay meel ay u xijaabaan waalabu aba waxijaaba ama walab iyo waldad aabbihii iyo awowgii ay wiil iyo wiil wiilkiis xijaabayiino binaqlihimaa aabbi iyo awow raridood mina tacsiibi laga raro oo haddayn jirin ilmo uu dhalay maydka ama ilmahaas ilmihiisa haddaynan jirin aabba wuxuu noqon lahaa asagoo maa ka dhan buu qaadana haddii aabba la waayuu awow jirana awow baa qaadanaysa casabinimadiibay wiilkii iyo wiil wiilkii ka dhaqaajiyeen aabbihii awow kolkaana sudus oo farad ay geeyeen kolka alibnu wiil la dhalay wabnulibni wiil wiilkiisa wa in nasala hoosbaha u degsanaadee ayaa xujbu nafsaan xijaabo fayaxjubaani waxay labadan xijaabaa wiil iyo wiil wiilkiisa azawja ninkii naagta qabay ay min annisfi kala bar ka xijaabaani ilaa rubci afar meel meesheeday gaarsiiyaan oy u xijaabeen waazawja naagtii la qabay xijaabeen min arubuci afar meel meesheeday ka xijaabeen ila humuni sideed meel meesheeday geeyeen waalaba aabbay xijaabeen waljadda awoway xijaabeen binaqlihima aabbiyi awow raridood min atacsiili casabanimo ay ka rareen ila sudusi ay u rareen lix meel meel oy bilfardi faradnimo ku qaataan qolada labaad albint gabar may kale hawalaca xijaabta intay xijaabta arag albintu gabari maydka dhintay uu dhalay ayaa xujbu nuqsaan xijaabto wa taxjubu waxay xijaabtaa oy reebtaa binta alibni wiil gabartiis ay xijaabtaa binaqlihaa wiil gabarhtiis raariday ka rartay gabarhtii min annisfiyay ka rartay oo gabarhtaan meydka dhalay haddayan jirin ay joogi lahayd gabarh meydka wiilkiisa dhalay nisay qaadan labadoodii markay wada joogaan gabarhtii eedada u ahayd nisay ka rartay oo ay la-aanteed qaadan lahayd sudusay geysay takmilatu tuluteyn ay isla noqdeeno maydka ka tagaa gabar uu dhalay iyo gabar wiilkiisa dhalay hanfihiisii lix qaybodaa laga dhigaa gabadhiisa saddexay qaadani ta wiilkiisa dhalayna sudus lix meel meelay qaadani afartaas markay qaataan waxay wataan xoolihii meydka oo saddex laga dhigay lama wataan waxay ka tageen hal julus wixii wixiigaa qaadana ka bad qalbintu gabaraa wax xijaabta wataxjibu gabar waxay xijaabta binta libni wiil gabartiisa binaqlihaa wiilka gabartiisii rarideed ay min annisfi ka rartay ilaa sudusi lix meel meel u rartay wa binta alibni labadii wiilee wiilka dhalayna waa xijaabtaa gabartii binaqlihima labadii wiilee meydka wiilkiisa dhalay labadii gabdhood ee meydka wiilkiisa dhalay ay gabartii meydka dhalay rarta min athulutayni xoolihii oo saddex laga dhigay laba meel ay ka rarta ilaa suduusi xoolaho lix meel laga dhigay ka meel ay u rarta walukhtu walaal awa xijaabta ashaqiiqatu maydka odiya habar ballaa awil ab ama maydka ah ballaa iyadana ha gabaraa xijaabaysa walukhta wa wataxajibu lukhta walaashiyay xijaabtaa gabarhtii maydka dhalay ashaqiiqa ee maydka aabbiyo hooyaba la wadaagtay awil ab walaashii aabba la wadaagtay ay xijaabtaa gabartii mayd ka dhalay min annisfi nis oy la-aanteed qaadan lahaayeen ay ka xijaabtaa ila suduusi lix meel mooshooday u xijaabtaa washaqiiqatay dabadii meydka la dhalatay aw liabin ama aabba la wadaagtay ayay xijaabtaa binaqlihima iyaga wareejintooda ay mina athuluday xoolahoo saddex laga dhigay laba meel ay ka wareejisay ila tacsiibi inay casaba noqdaan ay gaarsiisay wazow ninkii naagta qabay ayay wareejisay oo isna xusbu nuqsaan u geysatay binaqlihi isaga wareejintiisa ay min annisfi xoolaha oo laba islaag laga dhigay dhigood ay ka wareejisay ila rubici afar meel meelay geysay wazawja naagtii la qabay xijaabtay binaqlihaa naqli zawja naagta la qabay wareejinteeda min alrubuci eh, afar meel ka meel ay ka wareejiso ila tumuuni sideed meel ka meel ay u wareejisay wal um hooyay wareejisa oo iyadana xusbi nuqsaan ku samaysa linaqliha hooyo wareejinteeda min athuluusi ay saddex meel meel ka wareejisay ila sudusi lix meel meelay u wareejisay wal aba aabay wareejisa iyo waljadda awow binaqlihima aabbihi awow wareejintooda min atacsiibi casabanimo laga wareejiyey ilaa sudusi sudus meelka meel loo wareejiyey fardan ay dhaxlaan kolkay suduskaas qaataan iyadana ay waxeedii qaadato niskeedii walaa hum waxay leeyihiin aabbihi awow albaaqi xoolaha haray tacsiiban casabanimay ku leeyihiin in kaana hunaaka baaqin wax duusoo haran oo haddii uu aabba jiro gabarna waa jirta maydkii dhalay ahlu sudusuu noqday awowgi gabartiina ahlu nusay noqotay gabarta awowey ama aabbihii ma ah awowgiina waa lamid kolkii aabba la waayo masaladooda lixa xoolihii laga dhigaa isla eg lixa lagu dhis saddex gabartiiyaa qaadan ulna aabbihiiyaa qaadan ushaas faradnimuu ku qaatay kolkii aabihii ul uu farabnimo ku qaado gabartiina saddex ulood ay ku faradnimo ku qaado laba ulooda ardiya qaadana aabbaha qaadana muxuu ku qaadana casabanimo ku qaadana canugaan midku dhalay canugaan dhintay ee gabarta dhaafay soo isaga ma dhalin gabartii marka maxay yeeshay casabanimay ka dhaqaajisay aabihii ahlu farabay ka dhigtay weli abaweyhi likuli waaxidin minhuma sudushu in kaana lahu waladu haddii maydka ilmuhu dhalay joogo labada dhasha shudsay leeyihi markaa masaladii xoolahaas nin dhintay ka tegay gabartiisiiyo adoogiis xoolihiisii lixa lagu dhisaa gabarta in kaanat waaxidatan falaha nisf lix niskeed waa saddex saddex ulood gabartiiya qaadana fardanay ku qaadana adooga ulu marka hore qaadana fardan uu ku qaadana labada dhimana wuxuu ku qaadana kolkaa masaladu ku tusay midda ow wal aba waljada aabbiya awow ay gabadh ugu nusqaan gelisaa binaqlihima labadoodii wareejintooda min atacsiibi asabanimay ka wareejisay ila sudusi lix meel meelay u wareejisay fardan ay faradnimo suduskii ku qaataan walahum aabbiya awow waxay leeyihiin albaaqi xoolaha hera tacsiiban casabanimay ku leeyihiin marka naskaa labadaba sheegay suduska waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sufikaa lahu walada amaa baaqiga alxaqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin mutafaqun calayhi waxaan harayna casabay ku leeyihiin marka horena sudus faraday leeyihiin tacsiiban walahum lbaaqi wixii haray leeyihiin bacda ahli lfardi tacsiiban casabanimay ku leeyihiin in kaana hunaaka waabase hadduu meeshaas yahay baaqin waxaray laba qof baan joognaa ilaa inta keyrkood xisbu nuqsaan gelisa baynu tirinaynay saddex bintulibni wiil gabartiisa ayaa wax ijaabta iyadana oo xisbu nuqsaan gelisa wataxajubu waxay ijaabta man taxtaha wixii ka hooseeyo min banaati libni ah xaysu laa mucasiba wax asabageliya hadduusan jirin lahunna iyaga min akhin walaal aw ibni camin adeer wiilkiis musaawin lahunna la darajo siman fi daraja xagga saxaaba mayd baa dhintay waxaa jooga gabarh wiilkiisa dhalay laakiin kuwo kaloo ilmaadeernaya waxaasaa jooga ama waxaa jooga wiilkiisa wiilkiisa gabarhu dhalay oo yadowta wixii ka darajo hooseeyana waa ijaabaysaa nusqaanay gelinaysaa wixii la siman oo ina adeer ku imaanaana sidoo kaley ku samaynaysaa bintul ibni wiil gabarhkiisa axujbu niqtaan samaysa wataxjub waxay la ijaabtaa man wixii tactaha iyada ka hooseeya oo min banaati ilibni wiil gabadhiisa xaytu laa mucasiba waxaa sabageliya hadduusan jirin lahuna gabdhahaas min akhin walaala aw ibni amina musaawin lahuna la siman fi daraja hagga darajada kula siman oo markaa fatundil way rarta alwaaxidata halkii mid min anisfiyay ka rarta ila sudusi lix meelka meelay u rarta wa tundil labadii gabdhood iyo fa wixii ka badan min athulusayn xooloo saddex meel laga dhigay laba meel ay ka rarta ila sudusi lix meel ka meel ay u rarta wataxjubu luukhta walaala ijaabtaa bintul ibnigii ashaqiiqa odaya habar meydka la ahay aw liabin ama aaba keliya la ahay min annisfi ay ka ijaabtaa ila tacsiibi casabanimo alukhtu maca albinti aw maca bintilibni casaba washaqiiqatay labadii walaala meydka la ahay bint ibni xijaabta aw liabin aw ilab ama aabba la ahay min athulutsay saddex meel laba meel ay ka wadaayo ka rarta ilaa tacsiibi asabanimay u rarta wataxjubu zawj ninkii maydka rabay wasawja ama naagta hadduu ninkii dhintay walumma hooyo walaba aabo waljadi awow lixdaas bintulibni waa xijaabta calaa naxwi maa shay korkiisay ku xijaabta xajabadhumulbintu gabadhii maydka dhalay si u xijaabtay si lamida ayay gabadha maydka wiilkiisa dhalayna u xijaabtaa waxaa xudbu nuqsaankii geystoo kale alakhawa laba walaala iyo faaktara wixii ka badan mutlaqan walaalnimada matii aabiye hooyaa matii aabba keliyata matii hooyo keliyata mutlaqan buu ku yihi mayd baa dhintay laba walaalihiisaa joogto hadday labadaa walaal aabiye hooye la wadaagaan oy shaqiiqan yihiin iyo hadday aabba keliya tala wadaagaan iyo hadday hooyo keliya tala wadaagaan farqi male laba walaalaha iyo wixii ka badan ayaa yaxjubaani ilumma hooyadooday xijaabaano intay sudus sulus ka wadaanay sudus geeyaan oo walaalo tacadudayla alaxwaani labadii walaalahay iyo faagtar wixii laba ka badan saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba hadday yihiin ah xijaaba mutlaqan walaalmeelu ku yimaadaboy ama aabbiyo hooyaa ku yimaado ama aabakeliyataa ku yimaado ama hooyaa ku yimaado mutlaqan yaxjubaani labadii walaal waxijaabaan alumma hooye xijaabaan binaqlihaa hooye guurinteed min athuluthi saddex meel meel laga guuriyey ila sudusi lix meel meel loo guuriyey ayuu xijaabtay ugu dambaystii lix aluktu shaqiiqa hal walaaloo maydkoodii habarla ah alwaaxidatu oo ataxjub lukta liabin walaashii aabba la wadaagtay xijaabtaayo nis intay ka wado ay sudusgeynaysaa iyadana alukhtu walaa ashaqiiqa odaya habar maydka laa alwaaxida ee mid keliyata baa xujbu nuqsaan samaysa yay ku samaysaa taxajub waxay ka reebtaa niskii alukhta liabin walaalkii maydka aabba keliyata la wadaagtay oo haddaan iyada jirin shaqiiqada misay qaadan lahayd linaqliha ukhtadii liabka ahayd walaashii aabbo ugu walaalahayd mayd wareejinteedii ay min annisfi kala berka wareejisay oy qaadan lahayd haddayan shaqiiqadan jirin ilaa sudusi lix meelka meelay u wareejisay idaa lam yakun hadduusan ahaanin ma aha ukhtadii liabka ahayd akhu walaali abin aba la wadaaga oo isna meydka la dhashay walaalkeed tacsubu bihi ay ku casabowdo wey walukhtayni laba walaal oo liabi meydka aabba la wadaagtana shaqiiqa ijaabta binaqlihima labadii aabbo la wadaagtay ay mina hulusay xooloo saddex meel laga dhigay laba ka rarta ilaa sudusi lix meel maalay u rarta idaa lam yakun hadduusan ahaanin macahumaa labada walaale meydka aabba la wadaagta la jiridooda hadduusan akhun walaal ma cod ahaanin liaabin aabba maydka la wadaago tacsibaani ay ku casaboobaan bihiin walaalkow marka waxaynu baranay xujbiga nuqsaan la yihaa oo qofkii inta farad laga guuriyo u dheefro farad kale xoogaa u dheef yar loo wareejiyo ama casabo inta laga wareejiyo farad loo wareejiyo ama inta farad laga wareejiyo casabo loo wareejiyo dadka sameeya oo lix qofa iyo dadka lagu sameeyo dad badana oo soo maray hadda waxaan maraynaa waxaan joognaa dadka xisbu xirmaan geysta iyo dadka u geysta qoladan xisbu xirmaanka geysata sagaal iyo toban qof sagaal iyo toban qof ayaa samaysa sagaal iyo tobankaas qof ee xisbu xirmaanka samaysa xisbu isqaadna waa la yihaha oo qofkii dhaxalka ka rida dadka ay ku sameeyaan arrintaasna waa dad badan kolka iyagii oo wada socda ayaa lanoo keenaya intii samaysay iyo intay ku sameeyeen sidii xijbu nuqsaankiiba loo sharxay jiim xujbulisqaar rididii xijaabideedii oo qofkii dhaxalkii bilmarra looga rido uusan goobtiiba imaanaynin yaa sameeya sagaal iyo toban qof yay ku sameeyaan dadaadu tiro badan bay ku sameeyaan jiim waxaa weeye xudbulisqaabi xididii xaajibideedii almuraadu waxaa loola dan leeyahay bixujbi lisqaad xidid xijaabideed waa xirmaanun waaridi kii dhaxli lahaa oo la hoojiyo wey min kulli maa shay dhammaantiis lagu xoojiyo uu kaana ahaa waaridka yariituhu mid dhaxli lahaa lowla almuxajibu kan xijaabay hadduusan jirin lowla almuxajib kan xijaabay hadduusan jirin wixii uu qaadan lahaa oo dhan ayuu ka xijaabay haddaba walxaajibuuna dadka xijaaba oo ridoo diida ligayrihim iyaga keyrkoo tarikada ka xijaaba haddana xujba isqaatin xidid ilan xujba nuqsaan waa soo maray ee qof bay ahaayeen xujba isqaatin xidid xaajibideed ama reebideed tiscata cashara nafaran toban iyo sagaal qof toban iyo sagaal qof hadday joogaan meeshay joogaan lama yimaado wahum kow alibnu wiilku maydkaan mintay ragii haween miduu yahayba wiiluu dhalaa jooga kol hadduu wiiluu dhalay joogo yaa imaan kara dad yar unbaa la iriisan kara dadka waayo waxaa weeya labadaa isqabta ka dhintay maahe ka kale lama reebi karo xijbu nuqsaan maahe xijbu xirmaan ma dhici karta labada waalidna aabbi iyo hooy lama dhaqaajin karo shanta maqadaa la yihi labada isqabta iyo labada wax dhasha iyo walaadu sulmi maydkan meesha yaal ilmaha ka soo go-ay hadduu wiil iyo hadduu gabar yahay shantaas in la ciriiri geliya waa dhici kartaa laakiin lama qabin karo haddaba maydkii hadduu dhintay laakiin wiilu dhalay uu joogo wax goobta iman karoo shantii maqada ahayn male mid wiilkiis meeshii imaan maha walaalli imaan maha laakiin yuusan qadin karin meydkaan meesha yaallay aabbihiis iyo hooyadiis ma qadin karo qofka asaga la dhashay wiil iyo gabaree meydkaan dhalayna ma qadin karo aabba hadduu meydka yahay naagtuu qabay ma qadin karo hadduu meydkaan hooyo yahayna aabbihii qabay ma qadin karo halkaa shantaa maqado oo aan kulmi karin shantooda ma kulmi karaan oo haddaad moodo in shantaan maqado ilmihii ka soo go-ay meydka dhabarkiisa iyo labadii qof ee dhasha aabihii hooyaa ah oo ahaa isaga iyo labadii ka qabtay shantaas markay joogaan yaa dhintay ma naqaan waxdhinta ma shantoodaa mid dhintay afartii kalaa laqadinka hooyaa dhimatay aabbaheed iyo hooyadeed iyo ninkeedii ilmaheedii lama qadin karo ilmaa dhintay ninaa dhintay naagtuu qabay iyo labadii dhashiy wuxuu dhahay lama qadin karo aabbaa dhintay naagtiisi iyo ilmihiisii ma la qadin karo iyo hooyadiisi wahaakadaa shantan qof ma wada iman karaan goobta midaa ka dhintay afartii kale lama qadin karo idan kow waxaa laga dhigay sagaal iyo tobankii qof alibnu wiilkii meydkaan u dhalay yuu reebaa kolka oo goobta imaanay intaan goobta imaanin dhegeyso falaa yarisu ma dhaxlo macahu wiil meydka dhalay la jiritaankiisa ibnulibni wax ma dhaxlo adeer uu yahay adeer u yahay meydaa dhintay wiilu dhalaa jooga wiilu dhalay wiilu sii dhalayna bas maydkan awowya kan maydka dheerna adeer yahayna waa joogaa nimanay wiilkaas meesha bilmaru ijaaba maxaa jira kan adeer u yahay maydkii aan dhalay wiil wiilkiisii maan maaha walaa bintuhu bintulibni gabarhna waa ka daranta oo gabar maydka awow uu yahay abkowgeed wa midkan adeerka ah walaalkiisaa dhalay iman mayso wala ikhwatu mutlaqan in loogaada loo baahanya waxa weeye walaalkii meydka hadduu aabihii hooye la wadaagay iyo hadduu aabba la wadaagay iyo hadduu hooye la wadaagay midna walaal goobta iman walaal goobta imanna wuxuu meydkan sii dhalay waxay sii dhaleen iman maa goobta shantii un gado meydkan wiilkan u dhalee jooga iyo hadduu naag yahay ninkeedii iyo aabbeedii hooyadee afartaasunbaa xolihii xoolihii qaybsanaysa idan walalikhwatu mutlaqan walaal meeluu ku yimaatoona walaalacmaamu mutlaqan adeere idelka dhiman maayaano maydkaa midee meesha yaalla adeerkii aabbihiis odii habar la wadaag iyo adeerkiis aabbihiis aabba la wadaag iyo adeerkiis aabbihii hooye la wadaagay adeere iman maaya oo walaali iman maaya oo wiil wiilkii iman maaya intii kale ka fogeyna waa ka daran alibnu yastakriqu almaal wakada albanuun hal wiil iyo wiilal badan iyo ibnu libni yastakriqu almaal xoolihii mayd buu tagay wiilkaana wada kaxaysanayo wuxuu unkaxishoonaya afartan sheegay hadday joogaan afartii maqada hadday joogaan midba kis baa laga siinaya baaqigii buu kaxaysanaya kolka xaajbi koobaad yuu noqday alibnu wiil meydka dhalay baa wax ijaaba falaa yarisu ma dhaxlo macahu wiil micii ibnu ibni wiil wiilkiis walaa bintuhu gabar wiil dhalay walaa ikhwatu walaalo mutlaqan dhammaan ahaan walal acmaamu adeero mutlaqan dhammaan ahaan laba wiil wiilkiisii hadda aada ogeydeene la hoojiyey haddaan wiil jirin meydka dhalay sidii kalo xiyaal isaga sidii markii wiilka meydka dhalay uu joogay lagu sameeyey si lamiduu yeelaya inta iman maayaan laba ibnu ibni falaa yarisu ma dhaxlo macahu isaga la jiridiisa man qof taxtahu ka hooseeyo min ibni ibni ibni ah wiil wiilkiis wiilkiis ma maya walaa bintuhu wiil wiilkiis gabarhkiis maya wayaxjub wuxuu kaloo xijaaba sidii uxijaabayo kale uxijaaba waa ogaata saddex waxaa ijaaba oo daadiyo dad albintu gabar may ka dhalay oo falaa yarisu ma aha ma dhaxla gabar alakhu walaal meydki la walaala lilummi hooye la wadaaga mutlaqan iman maayo walaal hooye la wadaaga iman maayo oo meyd baa dhintay waxaa jooga walaal hooyadiis dhashiyo gabar u dhalay gabartan uu meydka dhalay walaalkii hooye ay keentay waa burinaysa siman maha goobta xisbu xirmaanay ku ridaysaa iyada markay niskaada qaadato wixii soo haray nasab waxaa ugu dhow alxiqu lfaraa'iba biahliha famaa baqiya faliawlaa rajuli dakarihu kolka walaal iman ma hooyo ay keentay albintu gabar maydka dhalaa wax ijaabta falaa yarisu ma dhaclo macaha la jirideeda al akhu walaal bilumi maydka hooye la wadaaga mutlaqan afar waxaa weeye bintulibni wiil gabartiisa hawa xijaabta falaa yarisu macaha ma dhaclo calaa khulli lummi walaal maydkooye la wadaaga waa ti oo kale mutlaqan itlaaqnimada hal bintaani laba gabdhood baa waxijaaba iyo fa agtara wax laba ka badan oo falaa yarisu ma dhaclo macahuma laba gabdhood la jiridooda alakhu walaa lilummi maydkooye la wadaaga mutlaqan damaanahan walaa bintulibni wiil gabartiisa aw banaatihi hadday gabdho badan yihiin ilaa an yakuuna inuu ahaada maahe macaha labada gabdhood ma-un man inuu ahaada maahe tacsubu bihi ay ku casabowdo min akhin walaala aw ibni camin adeer wiilkiisa musaawin la siman lahaa iyada fi darajati xagga darajada iyo dheershada kula siman lix bintalibni wiil labadiis gabdhood iyo faagtara ka badanna xisbu xirmaan ay leeyihiin falaa yaridu ma dhaclo macaahuma labadoodaasi alakhu ummi maydkii hooye la wadaagay maydka walaalkii hooye la wadaagay iman maayo walaa binta aw banaati ibni ibni oo ka hoosaysa iyaga hmm, wiilkiisa gabdhihiisa ama gabdhaha ama hal gabaraba ha noqoto ilaa an yakuuna macaha inuu la jira maahe man qaray tacsuub bihi ku casabowdo min akhin walaalkeeda aw ibni camin adeen igaari inankiisa mushaawinlahaa la simay fi darajati kulasnu todoba rajul xirmaan alaaku saqiir walaalka meydka odaya habar la-a kii aabba dhalu xijaabaya waa dimayd dhintay laba walaalihiisaad joogta mid odaya habar buu ku yahay midna aabba basuu la wadaagaa kan aabba la wadaagaa goobta imaama aabba ma dhaxasha markeede saasoo kale oo habartii haddii aabba lagu siman yahay habarta qiimiyayla markuu shaqiiq joogo xaggii wilaayada aleesu kan wilaay waa lamid haddii gabarhta la guurina waxaa jooga laba walaalaheeda mid aabbuu la wadaagaa midna aabbihi hooyu la wadaagaa masina labadooda kan hooyi aabba la wadaagaa guurina haddii la dhaclaa isagaa dhaclaa kan labadaba waa laga xijaaba alaakhu walaal ashaqiiq maydkoodii habarlaa falaa yarisu macahu lajiridiisa alaakhu walaal ma dhaclo lil abi maydka aabba la wadaagay mutlaqan sidiisa waa eed wax badan ma lihi walaalcamu adeer mutlaqan sideed waa ibnulakhi walaalwiilkii ashaqiiq meydka adeer waa falaa yarisu macahu lcamu mutlaqan adeer iman maha waxaa jooga walaalkii wiilkiisii adeer waa iska jooga walabnulakhi walaal wiilkiisna iman maha ibnulakh shaqiiqa jooga lilabi meydka aababasa la wadaagay falaa man qof imaan maaha taxtagu ka hooseeyo min abnaai abnaa'i ilakhi walaal wiilashiis wiilashooda mutlaqan guud ahaanba iman maayaan sagaal maxaa wax ijaaba alakhu walaal lilabi maydka aaba la wadaaga oo falaa yaritu macahu alcamu adeer imaan maaha mutlaqan mayd baa dhintay adeeradii baa jooga adeer aabihiis odaya habar ba jooga adeer la-aabaa jooga adeer la hooyaa jooga walaalna waa joogaa la aabaa xoolihii walaalka la aabaa kacaysana adeera meesha wax uma yaalaan alaa khulil abi walaal meydka aaba la wadaagaa xijaaba oo falaa yariku dhaclimaha macahu walaalka meydka aabbaha la wadaaga la jiritaankiisa alcamu adeer shaqiiq iyo liab iyo laabkuur noqdaba mutlaqan islaaqnimo walabnul akhi walaal wiilkiina iman maayo shaqiiqan hadduu yahay aw liaban hadduu yahay walaalba hadduu jooga maydka aba la wadaaga ninkaana isku bahdayihiine walaalkiisa wiilkiisii iman maha goobta lagu darajo maaha baabaa ma dhacayso taas ma daboolaysa adoogis hadduu joogi lahaa buu ninkaan dhaqaajin lahaa laakiin walaal meydka aba la wadaaga iyo walaal meydka abiyo hooyo la wadaaga wiilu dhalay loolami maayaan labadaa kan adeerka loo yahay ee meydkaa ninkii aabihii hooye la wadaagay uu dhalay ka tag meeshaa laleeya walaal baaba jooga meydkii aabba la wadaagay adigana darajadaad maraysa fiir aabbihii ku dhalay aa meydka la dhashay ninkaana aabbihiisaa dhalay marka laba loo lami karta maayidin toban waa ibnul akhi walaal wiilkii la aabay meydka aabba la wadaagay falaa yarisu macahu alamu adeer ma dhexlaayo mudlaqan mid kastoos abeer ku yimaado walaa mantamina la dhexli maya taxta uu ka hooseeyo min abnaa'i abnaa'i ilakhi walaal wiilashi wiilashooda koob iyo toban alcamu shaqiiqu adeerkii maydka la wadaagay adeerka uu ahaa ee shaqiiqaha falaa yarisu macahu dhexli maayo alcamu liabi adeer maydkii aba la wadaaga falaa mana dhexli maayo taxta uu ka hooseeyo min abnaa'i alcami adeer wiilashiisa mudlaqan guud ahaan labaiyo toban ibnu lcam adeer wiilkiisa ijaaba ashaqiiq ee shaqiiqaa falaa yaridu macahu dhexli maayo ibnulcami liaabin adeerkii meydka aaba ah la wadaagay iyaarkiisii walaa man taxta wixii ka hooseeyo min abnaai abnaa'i ilcam adeer wiilashiis wiilashooda saddex iyo toban alcamu adeer baa ijaaba liaabin aabba meydka ugu adeera falaa yaridu macahu ibnulcami adeer iyaarkiis mutlaqan noocii adeeruu ku yimaadaba afar iyo afaraad shaqiiqa gabadhii la dhalatay maydka odaya habarna la ahay macal binti gabadhii u dhalay macooda labadan kolka isbarkadaan wax meesha imanaya male wa ashaqiiqatu macal binti casaba colihii lix qaybood baa laga dhigaya haddii lix qaybood laga dhigo nis baa la siinayaa haddii la rabo laba keliya taa lagu dhisaya laba nis waa ka baxa lix nis waa ka baxa bintaadaan ama gabartaan maydka dhalay nisaa la siina fardan niska hartay shaqiiqa qaadani tacsiiban alukdu shaqiiqatu waxal binti casabatun waa mayd dhintay laba gabdhooduu ka tegay mid wuu dhalay midna odaya habaray ku tahay xolihii labadana loo qeybin tan uu dhalay nisay fardan ku qaadani tan dhalatay nisay galay tacsiiban ku qaadani kolka wuxuu ku yihi shaqiiqatu walaashii maydkoodii habarba la wadaagtay afar iyo toban ayaa macal binti gabartii mayd dhalay maca ayay iyadana xijaabaysaa oo falaa yarisu maca dhacli maayo calaa khulil abi walaalkii maydka aaba ah, la wadaagay iman maha goobta maxaa jira liana shaqiiqata walaashii maydka abii ah, hooye la wadaagtay macal binti gabar maydka dhalay hadday la jirto nusilad waxaa la dejinayaa mansilata shaqiiq walaal shaqiiqa darajadiisa alla siiyey washaqiiqu walaalkii walaalkii walaalkii meydkoodii habar la wadaagay laa yarisu macahu lakhu walaal lama dhaxal galo nin abi meydka habas la wadaagay toban iyo shan ashaqiiqu waa walaalkii meydkoodii habar ku ahaa maca bintulibni baa joogta labada casabay noqonayaan bintulibniga nisay leedahay faaruban isna niskii kalu leeyahay tacsiiban falaa yarisu dhaxli maayo macaha bintu lilmi calaa kulli aabin walaalkii maydka aaba la wadaagay iman maha shaqiiqa meeshii jooga keligiisa casabayna lix iyo toban ashaqiiqata laba gabdhoodoo maydka adiyo habar ba la wadaagta wey falaa tarisu macahuma lajiridooda ma dhacasho aluktu lilabi walaashi maydkii aaba la wadaagtay ilaa idaa kaana macaha inuuba la jira maahe akuu walaal tacsibu bihi ay ku casabowdan wa binaa-an calaa haada binaa-an dhismo calaa haada markaas korkiisii lagu dhisa falukhtu walaal lilabi maydka aaba la wadaagta maxa shaqiiqatay oo laba walaalaa ay la jiraan bimansilati bintilibni wiil gabadhiis darajadeeday joogta oo macal bintay saba gabdhood la jirta fa inahaa taas tasqutu waa dhici ilaa idaa kaana inuu yahayba maahe macaha la jirideeda akuu walaal aw ibnu amin adeer wiilkii musaawin laha la siman fa inahaa gabartii tacsubu bihi marka ay sidaa tahay isagay ku casaboobaysaa ku casabanimo ikaas ku helaysaa toban iyo toddoba waxaw al aabu aabbihii baa xujbu isqaad sameeyo al aabu aabbihii xujbu isqaad sameeya falaa yariifu ma dhaxlo macahu aaballa jiritaankii aljaddu awow aabba haddii joogo awow goobta imaan maha walaljaddu awow liabina isaguna walaljaddatu aboota imaan mayso awowgiyaa waxa waaye aboota ka daran liabin aabbaha dhasha igaarkeediiyaa ijaabay walal amu adeer imaan maha mutlaqan hadduu shaqiiq yahay iyo hadduu aabba la wadaago iyo haddii hooyo la wadaagatoona walaal ikhwa walaalana hadday shaqiiqin yihiin iyo hadday aabba la wadaageen iyo hadday hooye la wadaagaan aabbaba hadduu joogo iman maayaan walaal ikhwa walaale iman maayaan kadaalika sidaas oo kale toban iyo sideed aljaddu awowgii wey falaa yaridu ma dhacla macahu awowgii la jiridiisa abuuhu oo isagoo kii dhalaya wala alikhwatu lilum walaalihii maydka hooye la wadaagay iman maayaan walaal camo mutlaqan adeer dhammaantiisa walaa abnaa ul akh walaal wiilashiisa kadaalika sidaas oo kale ugu dambaysay toban iyo sagaal al-ummu hooyaa xijaabta oo waxrida oo falaa taridu ma dhacasho macaha hooyo nool aljadatu abooto meelay ku timaadaba aaba hadday dhashay iyo hodda hadday dhashay midna iman maayaan walaa taridu ma dhacso macaha iyada la jirideeda haljadatu abata mutlaqan abatadii aabba dhashay iyo abatadii hooye dhashay iyo abatooyinkii ka koreeyey abatoo dhanba iman mayso kuladii maydka hooyadii joogto meeshaas waxaa ku dhamaatay maadadii lixaad baa ku dhamaatay almaadatu asaabica maadada toddobaad fi axwaali jaddi aada u dhageysa abkaw dhaxalkiisa waa dhib badanya habka u dhacalkiisa waa dhib badan yahay wuxuuna noqdaa ilaa shan qaybood shan siyaabood buu wax ku dhexlaaya marka awow iyo shantii siyaabadas wax ku dhexlaayay intiiba maadadan arrimahaas ay ku saabsan tahay almaaddatu saabica maadadii toddobaad fii axwaali iljaddi awowga arrimihiisa gudaheeda ayay u maado tahay kow aljaddu awow wa wlaadu alibni wiil ilmihiis marka ninaa dhintay markaa waxaa joogay awlaadulibni iyo awow walxmaamu adeero iyo wa abnaa-u laxmaami adeera wiilashood wakadaa waxaa lamida abnaa-u likhwati walaala wiilashood fa inahu ina alamra washaan arrinka wuxuu yahay wain lam yarid yuusanba soo aroori nasun war sariixun cad min alkitaabi qur-aanka fii tawriitin dhaxalsiintooda haddana fa ina qowla arasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyey caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi alxiqu lfaraa'ida faralyaal haleeshiiya biahlihaa dadkii lahaa a yuqariru sugaya xirtahum dhacalkooda wayuhbituhum kaasaa dhigibada waasaaya kamaa annaaba ibna alibni wiil wiilkii wa bintuhu gabadhiisa yashmaluhum siduu u kulmina lafdulwalad walad ereygii fii qowlihi tacaalaa ku jira yuusiikum ullahu eeba wuxuu idin faraya fii awlaadikum fii shaani awlaadikum dilaa sidaa daraaddeed falijimaacu kulankii culamada calaa tawriifi man dukira dadkaa la sheegay in la dhaxalgeliya ayaa lagu kulmay hase yeeshee hayra ana aljadda ninka awow la yira lamaa kaana hadduu ahaaday yashmaluhu inuu kulminayo qowlullaahi tacaala eebba weyne qowlkiisii wawaritahu abawaahu ay labadiisii aabba dhexlayaan inuu kulminayo darteed iyo wa qowlihi eebbaweyne hadalkii inuu kulminayo waliabaweyhi meydka labadiisii aabo likulli waaxidin minhuma mid la arko labadooda ka mida assudusu lixdan meel buu leeyahay ayuu kaana awow wuxuu noqday kal aabi aabbuu la darajo noqday fii kownihi aabbihii ahaantiisa gudaheeda yarisu sudusa uu lix meel meel dhexlaayo cinda wujuudi ilwaladi ilma haddii uu joogo aw waladi lwaladi hadduu walad waladkiis joogo wayaxuusu awo wuxuu gacanta ku dhiga kula almaali hantidii oo dhan ayuu gacanta ku dhigaya idan farada hadduu mid keliyata noqdo wama wixii buu gacanta ku dhiga abqat ilfaraa'idu ay faralyaal hambeeyeen in kaanad hadday faralyaal jiraan walaa yukhaalifu awow ma khilaafo alaba aba ma khilaafo ilaa fii masalati alikhwa walaalo markay la joogaan unbuu khilaafaayo walaalo iman maayaan aabba markuu joogo laakiin awow markuu joogo waa ku darajo waa la dhexalgalayaan halkaasay aabbiha isku khilaafeen oo fa ina alaba aabbihii yusqituhum walaalihii buu ridayaa jamiican dhammaantood walaalihii maydka aabihii hooye la wadaagay iyo kuwii aabba la wadaagay iyo kuwii hoowe hooye la wadaagay intaba aabba waa ridayaa awow ma yeeli karo kan hooye unbuu ridaayaa laakiin kuwa aabbiyo shaqiiq ma ridi karo waljadu awow yaridu waa dhaxlaya macahu walaalo la jiritaankood likownihi ahaantiisa darteed buu ku dhaxlaya uu yahay musaawiyan mid la siman lahum iyaga fil qurbi dhowaanta min alhaaliki ka dhintay loo dhowaado wey id ilikhwatu walaaluhu adlow dhowaade ila alhaaliki ka dhintay biabiihim aabbahood bay ugu soo dhowaadeen waljadu awowna adlaa soo dhowaayey ilayhi ka dhintay kadaalika sidii walaalihii ayuu bilcadi ugu soo dhowaaday aladii aabbo huwa binuhu wiilkiisa haw kolka kuwana aabbahood kuwana kana wiilkiisii wa min hunaa sidaas aan sheegnay darteed ba kaana waxau ahaaday liljadi ninka awow layidhaah khamsata axwaal shan xaaladood ayaa awow leeyahay shantaa kolka laga qabtaa la rabaa hadhow markii awow dhaxal ku jira aada aragtid inaan lagu rafaadin waa in shantan gaws dambeedka lagu qabto wa min hunaa sidaa daraaddeedba kaana liljaddi awow waxa u ahaaday khamsatu axwaal xal yaalashana wahiya kaw allaa yakuuna inasan ahayn macaahu awow la jiridi waarisun wax dhaxal aslan foolahaan oo fa yaxuusu wuxuu koobayaa kula xoola ideelkay tacsiiban wuu ku koobaayo ayib masaladan koobaad waa dhib yarta waxaa weeye maydkaan haweenkiisaa jooga wax kaloo joogaba male aba lama hayo awlaad lama hayo awlaadoo lama hayo naag lama hayo hooye lama hayo dadkii awow la dhaxalgeli lahaa o lama hayo awow unbaaba jooga marka waa urursanya xoolahoo dhan buu qaadana ilaa waa casabe casaba binafsihi wey awowgii xoolahoo dhan buu qaadanaya masale waad ogaateen waa kaa waa awo wax weheliye aan la arkin hantiisoo dhan buu uruursanaya anlaa yakuuna inuusan ahayn macaahu awow la jiridii waarisun mid wax dhaxla aslan fool ahaan fayaxuuju wuxuu koobaya kulalmaa xoolihii dhammaantood mutacsiban farad meehe casabanimo ku qaadanaya qayb waa qeybtaa laba qeybta labaad an yakuuna inuu ahaado macaahu awow la asxaabu furuud dad faralyaal leh ayaa la jira faqad sanacsama ahayn fa yufrad waa loo qadaraya lahu awowga macaahum dadka faral kale asudus lix meel meel baa loo qadaraya wain baqiya hadduu haro min atarika xoolihii meydka shay-un dadkii faralka lahaa bas awowgii ku jiray goorta wax loo qeybiyey hadday wax haraan werisoog awowgii suduska qaatay naftiisii ayaa baaqigii dhexlaaya bitacsiibi casabanimu ku dhexlaaya oo marka may dhintay uu hanti ka tegay dad ahlu faradaa jooga qofba faradka uu leeyahay ilaa waynu soo marnay faradyaalkii dadkii wax ku yaa wax lagu siinaaya awowga markaa faradka laga hadlaayo sudus buu leeyahay ixna meel buu qaadanaya kadibna kolkii qof la arka faradkiisii la baro wixii horay awowgaa ku soo noqonaya kasabanima ku qaadanayo an yakuuna waa xaaladii labaad inuu ahaada macahu maca aljad awowga la jiridiisii asxaabu furuudin faradgaan dadkood baa la jira faqadoo keliya wayufradu lahu awowgi macahu maca ahli furuud ayaa waxaa loo qadaraya asudus lix meel meelaha waa in baqiya hadduu haro mina tariika hantidii maydka hadduu shay-un waxuun ka haraana warisahu wixii haray buu dhexlaya bitacsiib casabanimuu ku dhexlayaa saddex mas'alada saddexaad xaaladda saddexaad ee awou leeyahay hayakuuna waa inuu ahaado ibnun wiil baa ahaaday oo maydkan wiilu dhalay baa jooga wabnubnin wiil wiilkiibaa ahaaday fayufradu lahu meeshii aabuu ah joogaan lama qadin karo asudus ixmel leel baa loo qadaraya laaqay wax kale meesha ma yeelaan oday kaale aw baa leeyahy wiilkan adigaa dhashay wiilu dhalay baa jooga wiiluu sii dhalayna waa jooga idan xoolihii lix meelood baa laga dhigaya awowga meeshii aabbuu joogaa sudis buu qaadanaya shanta uleedoo hartay wiilka meydka dhalaa qaadanaya wiilka wiilkiisana waa la xumayl waxba meesha kuma yaala adeerkaa erbagoynin ka tag meesha kolka markaana waa marka saddexaad an yakuuna inuu ahaado macahu macaljaddi awowgii waxaa la jira ee banun wiil maydka dhalay waa banuba nin wilwiilkiisaa la jira ayufrad waxaa loo qadaraya lahu awowga asudus lix meel ka meel laa keyr waxna loogu dari maayo afar an yakuuna inuu ahaado macaahu waa marka dhibka badan awowgii maanta waxaa la jira ikhwatun faqad walaalaa jooga me iyaduna gabagabada waxaa fainahu ina aljadda awowgii yuctaa waxaa la siinayaa alakhar kan u badan min huluusilmaali xoolaha oo dhan baa hulus laga siinayo markuu hulus ka qaato waa saddex qeyb qeyb huluusulmaal baa la yidhi marka waxaantidiga isku dhan oo saddex qeyb laga dhigay baa awow qeyb la siiyey labada qeybadoo ardayna walaalaha meydka u jooga lizakari mithlu baa lagu qaybinaya xasabo wey aw ilmuqaasama inuu walaalkii wax la qaybsado nawaaleey oo hulusul kulli laga dhaafo oo marka mar bay muqaasamadu u dheefroon tahay waa goorma mayd baa dhintay awowgii baa jooga hal walaalkii ana waa jooga marka in hulusulmaal la siiyo iyo in hantida labadooda loo qaybiyo ka u qaybro in labadooda loo qaybiyo idan markaa muqaasamuu qaadanaya watakuunu lmuqaasamatu la qaybsiga uu walaal la qaybsanayo axabu ay lahu u dhaafran tahay goortaa idaa lam yazid cadadu likhwa cala lisnayn haddayan laba ka badnayn wamaa yucaadilu ma afar gabdho meel akhwaati ka mid xaaladda afraadna waata ee awow leeyahay an yakuuna inuu ahaado macahu awowga la jiridi ibnun an yakuuna macahu awowga la jiridi ikhwatun walaala faqadoo keliya fainahu awowgi yuctaa waxaa la siinaya alagtaru ka u dheef badano min dulusulmaal xoolaha oo dhan tuliskood in la siiyo saddex meel meel laga siiyo aw ilmuqaasama inuu walaalihii la dhex qaybsado watakuunu almuqaasamatu waa haddaysan la qaybsigu axadu lahu dheefroon tahay idaa lam yazid hadduusan ka badna cadadlikhwa walaala tiraho aladhisnay laba wiil aw maa yucaadiluhuma labadii wax la simay afar gabdhood baa laba wiil la simay min alakhwaati gabdha marka ugu dambaysa shan ee awow leeyahay an waa inuu ahaado macahu awowla jiridi ikhwatun walaalo iyo wa asxaabu furuud dad faradyaal leh fa inahu awowga xiina idin goorta asxaabulfuruud iyo walaalaba la jiraan yucta awow waxa la siin alafdal ka u dheefroon min sudusili kaamili tariika hantida oo dhan ixmeel kameel in laga siiyo oo min thuluthi ilbaaqi ahlu faradka intii la saaro yaa thuludka xaraa baaqiga hulud laga siinayo oo min muqaasamaati alikhwa walaalaqaybsigood saddexdaa kee u dhowran ma xoolahoo dhan oo isku duuban oo lix qeyb laga dhigo qeyb laga siiyey ma u qeybo mase marka alufaradka la bixiyo inta harta oo waa sulusulbaaqi waa u qeybo mase walaalihii inuu ka axadin minhum la wadaagaa u qeybo saddexdaa ka u dheefroon baa awowgii lagu maamula an yakuuna macahu inuu ahaado ikhwatun walaalo wa asxaabu furuu dad faradyaal leh fa inahu awa wixiina idin ka hortaysaa taa yuctaa awa waxaa la siinaya alafdal sida wanaag badana min sudusi kaamili tarika tarikadoo dhan suduskeeda aw min huluthi ilbaaqi baaqiga huludkiis aw min muqaasamati ikhwa walaala la qaybsigood wain istagraqat ilfuruudu wowgii waxwaay arag faradyaal hadday maasheeyaan atarikata hantidii fa ina alikhwata walaalaha yasqutuuna waa dhacayaan waama aljadu fainahu laa yasqutu dhici maayo xaydu yufradu lahu sudus ayaa loo qadaray walow caalat ilmas'alatu mas'aladu haba ziyaado min ajlihi ajli sudus wey idan ahlu furuud haddii ay xoolihii faralkii lagu qadaray iyo dadkii dhexlaayay sinaadaan saas baa laaka awow dhexli maayo ilaa ahlu farad buu noqonaya haddii waxba arisa la yeelaya cawl wax iman doona jajab ah ayaa masaladii galaayo galayo in istakraqad hadday maashayso alfuruudu faradyaal atarikata hantidii faina alikhwata walaalihii meydka yasqutuuna waa dhacayaan aamaljaddi awowgase fa inahu awowgii laa yasqutu dhici maayo xaysu yufradu isagoo loo qadaraayo asudusu lix meel meel walow caadat ilmasalatu haba awlanta masaladii min ajlihi sudka dartii wey tambiihaan laba la isku baraarujinayo alawalu fi lmucaadati aa la yihaa masalo lagu noqday tambiiha koobaad alawalu tambiih hore fi lmucaada fi lmasalati almucaada mucaada maxaa la yihaa idaa ijtamaca jaddun haddii awow iyo wa ikhwatun walaalo kulmaan liashiqa oo meydkoodii habarba la wadaaga iyo wa ikhwatun walaalo liabin maydka ahba la wadaaga faina lashiqa walaalihii maydka aabiyi hooye la wadaagay yacuduuna waa tirsanayaano cala aljaddi awowga alikhwata liabi walaalihii aaba la wadaagay ayay maydka u tirsanayaan oo marka wax la qaybinayo xisaabta horay ku jiraan marka la qaadanayana inan maayaan kuwana ijaabaya marka awowgii baa lagu dhimaya walaalihii aabiya hooyey qaar la wadaagaan qaarna aabay la wadaagaan kolka xisaabta koowaad baa lagu daraya awowgii baa ile la eryaaya laakiin markii wax qaadasho ay noqoto qeybtii walaalo loo qeybay waxaa qaadanaya kuwii la hooyey aabbaha kolka masalada mucaadaa la yihaa ida ijtamaca hadday kulmaan jadun awow wa ikhwatun walaalo liashiqa maydka aabbiyo hooye la wadaaga iyo wa ikhwatun walaalo liabin maydka aabba la wadaaga faina alashiqaa qolada aabbiyo hooye la wadaagta yacuduuna waa tirsanayaano cala aljaddi awowga dhibkiisa alikhwata lilab walaalihii aabba laba u tirsanaya wayuqaasimuunahu awowgii wax la qaybsanaya calaa asaasihim iyagoo xisaabta ku jiraan walaalihii aabbo suma ka gada kolkii qaybtii walaal la bixiyo yuxjibuunahum walaalihii aabbo kuwii hooye ayaa xijaabaya oo fa yaakhuduuna nasiibahum bay qaadanayaan duuna aljaddi awowse meesha iman maayo mihaalu daalika waxaa weeye jaddun mayd baa dhintay awowgii waa kana washaqiiqun walaal aabiyi hooye mayka la wadaagana waa kana wa akhun liaabin walaal aaba la wadaagana waa kana falmas'alatu saddexaase wax lagu dhexsiina walaal aabiyi hooyeba la wadaaga iyo walaal aaba la wadaaga iyo awoobaa jooga falmas'alatu min halaatatin saddex baa lagu dhisaya waana cadadi ru-uusihim madaxooda tiradiisiyaaba sidaa waa saddex nin awow iyo laba walaalow liljaddi awowgii wuxuu leeyahay waaxidun ul walishaqiiqi walaalkii wuxuu leeyahay waaxidun ul walilakhi lilabi waaxidun ul buu yeelan lahaa hayra ana shaqiiqa walaalkii aabbiyi hooye la wadaagay bacdamaa yacudu kolka uu u tiriyo calaljaddi awow korkii alakha lilabi walaalkii aabba la wadaagay markuu xisaa xagga qaybtii tirsaday ayuu yarjicu laabanaya fa yaakhud wuxuu qaadanayaa nasiibahu walaalkii liaabba ahaa aabbaha ahaa faybtiisii buu qaadanaya maxaa jira laama shaqiiqa walaalka aabihii hooye la wadaaga meydka yaxjub wuxuu xijaabaya alladii walaalka liabin aabo keliyata meydka la wadaaga kamaa taqadama sidaynu horeba u soo marnay waallaahu aclam